iyo saddex iyo afarta jeer nabigeena sala allahu calayhi waaalihi wasalam waxaan kusoo jirnay kitaabu qasmi اlfay-i haniimada qaybinteeda ayaan kusoo jirnay baabka ama kitaabka baab muusan yeelin imaamka raximah اllahu raxmata waasica waxaan ku jirnaa xadiidka afar kun boqol iyo saddex iyo afartanaad waa xadiid saxiix isnaada mursal waa mursal oo taabiciga ayaa ee kor u qaaday oo ah arrin ku saabsan nabigeenna iyo xukunku ka warramay sala allahu calayhi waali waslem ayuu sheegay ama qowl ha noqdo wuxuu sheegay ama ficil ha noqdee marka mursalkaas sanadkiisa waxaa weeyaan waa waa saxiix qaala alimaam nasai alay mat l abarna camar ibnu yaxya ibnu xaari camar ibnu yaxya ibnu اlxaariث wa alximsi waa hiqa qaala xadaثana maxbuuba yani yacni ibna muusa maxbuub ibna muusa alanطaki waa saduuq qaala anbana abu isxaaq abu isxaaq wahuwa alfazari waa hiqaة xaafid lahu taصaaniif can sufyaan الthawri can qays ibn muslim waa hiqaة rumya biاlirja qaala sa'altu اxasan ibna muxamed ibna caliy ibna abi aalib hiqaة faqiihu yuqaalu inahu أwala man takalama biirja qaal can qowlihi qowlka allah caza wajal markuu ka hadlaya wuxuu yidhi waaclamuu waxaad ogaataan akhyaaray muslimiinay annamaa haniimtan wixii aad haniimaysataan oo min shayin shay ah fa anna lilaahi allweyne ayuu u sugnaaday khumusahu shan meelood hal meeloo ka mid ah aayaddii markuu ka warramayey qaala wuxuu yidhi haada faana lilaahi khumusahu mafaatixu kalaami illaah kalaamka alle ku furfurashadiisa weeyaan oo faana lilaahi khumusahu macno kale oy leeda oonan ahayn kufurfurasho iyo in ilaahay loo tiiriyo wax walba wax ka dheer intaas ma ahan weeyaan faana lilaahi khumusahu wuxuu leeya haada kanayto mafaatiixu kalaami illahi kalaamka alle furfurashadiisa weeyaan lagu furfurtay addunya adduunya iw alaakhiratu aakhiraba lilahi laweyna askale ilan mogta marka haniimo yar wax ilaahay gooni ahaan looga saarina ma laha yuu leeyahayo adduunya aakhira ilaahay baa iskale subxaana wa tacaala wa calayhi marka fa ana lilaahi khumusahu waa mujarad iftitaax waa lagu furfurtay un inaad ilaahay wax walba milkiyey in la sheego unbaa muhimadda ay ka ahayd saas uyuu kala jooga cali raxmat kala jeeda cali raxmat waaya qaala wuxuu yidhi ikhtalafuu waxay isku khilaafeen dadkii fii haadayni sahmayni labadan sahmi iyo labadan saami ayay isku khilaafeen bacda wafaati rasuuli illaahi sala allahu calayhi waali waslem markuu nabigeena dhinta kadib ayaa saxaabadii waxay isku khilaafeen sahmigan fa anna lilaahi khumusahu wa lilrasuuli iyo walidilqurba labadaas saami labada hore ama labada dambe ayay isku khilaafeen weeyaan yaa iskale yaa la siinaya sahmi الrasuuli iyo wa sahmi dilqurba kii hore maogta waxaa baniri waa iftitaaxu اkalaam kan dambe weeyaan marka oo sahmi rasuuli sahmiga rasuulka iyo wa sahmi dilqurba qaraabada kuwa u saaxiibka sahmigooda ayaa isku khilaafeen fa qaala wuxuu yidhi qaa'ilu mid baa wuxuu yidhi ama qolay waxay yidhaahdeen sahmu الrasuuli rasuulka sahmiga loo qonday oo fa ana lilahi khumusa walirasuuli la yidhi lilkhaliifati min bacdihi khaliifat muslimiin abubakar ama ciddii kasii dambaysa ayaa gacanta ku qabani oo maamulkiisa iyo mas-uuliyaddiisa qaadanaysa weeyaan siduu nabigeenna mas-uul ugu ahaa wa qaala qaa'ilu midna wuxuu yidhi sahmu qurba saamiga oo kan qaraabada muxuu ahaa u saaxiibka ah liqaraabati rasuuli sala allahu calayhi waali wasalam rasuulka qaraabadiisa ayaa la siina oo gooni ula weeyaan wa qaala qaa'ilun midbaa wuxuu yidhi sahmu dilqurba saamiga qaraabada dadku saaxiibka ay leeyihiin ood alla qonday liqaraabati alkhaliifa khaliifat lmuslimiin qaraabadiisa iskale marka hore nabiga qaraabadiisa ooma lahayn haddana waxaa iskala khaliifka markaa jooga qaraabadiisa waa hadal aad u yara fog faijtamaca ra'yuhum ra'yigoodii wuxuu ku ururay calaa an jacaluu inay yeeleen haadayni sahmayni labadan sahmi oo kan mxuu ahay faana lilaahi khumusa walirasuul oo isla jiro iyo walidilqurba labadaa sahmi fi lkhayli fardaha iyo walcuddati u diyaargalow fii sabiilah jidka alle looga diyaargarooba in dhaqaalaha isaga halkaa la geliyay ay isku waafaqeen fa kaana waxay ahaayeen fii dalik arrinkaas ayay ku sugnaayeen saasaya loo adeegsan jiray fii khilaafati abi bakrin wa cumara ysad abubakr khilaafadoodii radia allahu tacaala canhum wa canhuma khilaafadoodii saasaa loo adeegsan jiray baabkan marka fayga iyo haniimada iyo waxyaabaha de aan annaga aanan arkin wa sooma ogediin maadaama aan la arkin xukunkooda wuu iska adkaanayaa waxaa la mid ah isna oonan la arkin kitaabu riqi addoonsiga kitaabkiisa annaga maaan arkin isna wuu adkaanayaa kitaabualxajka marka la jooga isna dadka aanan xajinin wuu ku adkaanayaa marka abwaabta aanan lagu camalfelin xitaa dhibkooda ma ahan in aan aqoon la-aanteeda xataa waxay gelaysaa xilliga tadriiska iyo xilliga la dhiga xataa iyo xilliga la barana culays ayaa lagala kulmi lianna wixii ad salaada oo kale marka laga hadli nin walba u yaqaanaa shan maal shan jeer ayuu maalintii qofkii dukani ugu yaraan qofkii sunanku daraana dee waaba kasii aaday ugu badanta sooma ogdiin marka maadaama ay xaaladda nooca tahay yacni hawshaan fayga iyo haniimada iyo howlahaas waa hawla hadda naga yaro dadban naga yaro dadban weeyaano laakiin maadaama shareecada ilaahay qayb ka mid ay tahay in marka aan wixii karaankeen aan sharaxno oon dadkii muxuu ahay tadkiif iyo baritaan iyo axaadiista nabigeen dhaqanka su ahaa dadka la baro waa arrin noo taalla oo waxaa weeyaan eh, in la sameeyo loo baahanya weyaan waaya oo muxuu ahaa la barto xadiidka afar kun boqol iyo afar iyo afartanaad waa xadis sahir isnaad mursal qaala imaam nas abarna camr ibnu yaxya ibn xaarif qaala xadaثana maxbuub qaala ambana abu isxaaq alfazari weeyaan can muusa ibn abi caaishaةa alhamdani wa iqaة caabid qaala sأltu ragga waan soo wada marnay abcan ilaa xalay ayaan soo maraynay intaan muuse ka hayn musa ibn abi caaishaةa alhamdani wa iqaة caabid qaala sأltu yaxya jazaar yaxya aljazaar ibn اljazaar yaxya ibn اljazaar soo ma sأltu yaxya ibn aljazaar waa saduuqu rumya biاlguluwi fi الtashayuc can hadihi اlaaya ayadan wax ka weydiiyey waclamuu ana maa hanimtum min shayin faana lilahi khumusa walirasuul ayaa wax ka weydiiyey qaala wuxuu yidhi qultu waxaan idhi kam kaana kam kaana linabiyi kam inteebaa kaana ahaaday linabiyi nabigeena sal slm min alkhumusi khumuska nabigeenna muxuu ka lahaa oo laga siin jiray ama uu muxuu ahaa gooni ahaan u lahaa qaala wuxuu yidhi khumus alkhumus markii xoolihii haniimada shan loo qaybiyo hal qayboo ka mid ayaa kadibna shan loo sii qaybinayaa markaasuu nabigeena qayb ku lahaa calayhi salatu salaam waclamuu ama ana maa hanimtu min shayin fa ana lilaahi khumusahu han meelood shan meelood hal meel oo ka mid ah ilaahay baa iskale walirasuul walidilqurba walyataama walmasaakiin wabni اsabiil labadii marka muxuu ahaa fa ana lilahi khumusahu walirasuul marka waa laisku dari oo waa laisku lifaaqi maxay noqonayaan shan qaybood rasuulkii marka inta asaga gooni u yeelana waxay noqonaysaa alayh salaa slaam shantii meelood markii hal meel laga reebo halkii meelood asaga ayaa shan loo sii qaybin qayb ayuu nabiga ku yeelna ayuu leeyahay xadiidka calayhi salaa slam xadidka afar kun boqol iyo shan iyo afartanadood saxiix isnaadi mursal qaala alimaamu nasai alay mat akhbarna camr ibnu yaxya ibnu xaarif qaala xadadna maxbuub qaala ambana abu isxaaq can muarif ibnu ariif alxaariثi wa iqat faadil qaala su waxaa la weydiye ashacbi caamir ibnu sharaaxiil ashacbi oo taqaaneen oo iqatun faadil ahaa can sahmi اnebiy nabiga saamigiisa ayaa la weydiiyey iyo wa safiyihi shayga isaga uu doortay uu intuu rabo u qaatay nabiga wuxuu lahaa khumus sahmi ayuu lahaa iyo wax isaga uu dooran kara taas ayaa marka wax laga weydiiyey kow shacbi ayaa la weydiiyey faqaala wuxuu yidhi amaa sahmu الnabiyi nabiga sahmigiisa caadigu uu leeyahay fakasahmi rajulin qof sahmigiisa oo min almuslimiin ah ayuu muxuu ah la too yahay muslimiintan kale saamiga ay qaadanaan unba asaga qaybtiisa u ka qaadanaa kow wa amaa sahmu asafiyi sahmiga doorashada oo nabiga inuu doorto loo ogolaaday he faquratun waa hay shay door ah wax walba door iyo waxay leeyihiin wax aad u qiimo badan geela wuxuu leeyahay door dadka door ayuu leeyahay yacnii guryaha saas oo kale shayga haniimada ah shay door ah faquratun shay door ah oo tukhtaaru laga doorto min ayi shayin shay kaana min ayi shayin shaaa shay alle shayguu nabiga doona shay door ahood kala baxa ood ka qaata ayaa nabiga safiyigiisa iyo shayguu doorana ahaaday weyaan marka saami ahaan wuxuu leeyahay shacbi waa ra'yiga shacbi la socda wuxuu leeyahay saamiga nabigeenna dadkan muslimiinta oo mujaahidiinta ah ayuu la saami yahay oo inta ayaga la siiyey qaadanayaan laakiin isaga maxaa u dheeri ah shay door hal shay ayuu meeshuu u raba hal shay ka qaadanaya oo door oo ka dooranaya nabigeena calayhi salaatu salaam lidaalika doorka iyo safiyiga u qaatay waxaa ka mid ahaa safiya bint xuyay ibnu akhtab radia allahu taala ardaha umi lmuminiin oo muxuu ahaa yahuudiyadda ahayd kadibna khaybar markii dagaalku u dhacay la soo qabsaday waa tii nabigeenna uu doortay calayhi salaatu wasalaam oo maadaama aabbaheed nin culus oo runtii ugaas ah oo reerkaasoo dhan maamula u ahaa in dadkii uu ku jiita ayadana mooskeedii la dhigo ayuu nabigeenna u doortay calayhi salaatu wasalaam marka wax door ah oo muxuuah ka qiimo badan waxyaabaha kale nabiga waa kala dhex bixi karay oo ilahay uu ogolaaday subxana wa tacala saas ayuu kala jeedaa ninka la yidhaahdo caamir ibnu sharaxiil shacbi raximah llah raxmatan waasica waay xadiid afar kun boqol iyo lix iyo afartan waa saxix isnaad qaala imam nas barna camr ibn yaxya qaala xadaana maxbuub qaal ambana abu isxaaq alfazari ibrahim maxamed afazari weyaan can saciida ibnu iyaas aljurayri waa iqat ikhtalaa qabla mowti bialaث siniin can yaziid ashikhiir ibnu cabdilahi ibn shikhiir can yaziid ibnu cabdilaah ibn shikhiir alcaamiri waa iqat wahya man zacma ana lahu ru'ya qaala wuxuu yihi bayna goor ana aniga maca muarif ibnu ariif aan la jiro oon soo marnay hadda bilmirbadi meesha karoorka ah oo lagu qallajiyo laguna garaaca oo lagu kala saara haruurka iyo timirta wix la midka ah iyo masegada mar baynamaa goor ana aniga maca muarif muarif aan la jira bilmirbadi meesha karoorka aan la jooga idakhala rajul nin baa soo galay macahu ninkaa wuxuu wataa qicatu adamin wuxuu wataa gobol oo magad ah gobol yaroo muxuu ahaa harag la magdeeyey ayuu wataa qaala wuxuu yidhi kataba lii wuxuu ii qoray katab wuxuu ii qoray lii aniga haadihi waraqdan rasuulu rasuulka alla ii qoray sal slm waraqdan rasuulka ayaa ii qoray calayhi sala slam iyo eh, eh, gobolkan yar oo haragga ah waxaan ku qor nabiga ii qoray dabcan nabiga ma qori jirin laakiin biamrihi ayaa lagu qoray fa hal axadun mid miyuu jira oo minkum adinka idinka mid yaqra'u akhriyo wuxuu ku qoran qaala wuxuu qultu waxaan ana aqra ana akhrini yaa dhihi hadalka asaga waxaa dhihi yaziid ibn cabdillahi ibn shakhiir ayaa dhihi kow faidaa fiiha waxaa ku sugan faidaa wabyadoo fiiha gudaheed uu ku sugan yahay min muxamadin الnabiyi salى اllahu alayh ali waslm muxamed oo nebi ah libani zuhayr ibnu uqayshin reer bani zuhayr oo weliba ibnu uqaysh ka sii ahaa bani zuhayr oo ibnu uqaysh ahaa oo ibnu uqaysh u dhalay ayuu nabigan u qoray annahum iyaga in shahiduu haddii ay ka markhaati kacaan an laa ilaaha ilaaha xaq lagu caabudo inaysan jirin ila allahu alla weyne mooyane wa ana muxamada nebi maxamedna rasuul rasuulka alle u yahay oo wafaaraqu lmushrikiina mushrikiintana ay ka soo dhex baxaan oo waaqaruu bilkhumus khumuskiina markay wax soo haniimaystaan khumus inay bixiyaan ay qiraan fii qanaaimi qaniimooyinkooda iyo wa sahmi nebiyi nabiga saamigiisa iyo wasafiyihi iyo wixii isaga muxuu aha doorka uu doortay haddii ay qiraan fa inahum ayaga aaminuuna aamin weeyaan biamaani illaahi alla ammaankiisa ay aamin ku yihiin ood alla ammaangeliyey iyo wa rasuulihi wa biamaani rasuulihi rasuulkiisa ammaangelinta uma ammaangeliyey ayay ammaan ku yihiin weyaan meeshaa marka waxaa laga qaadanaya oo xadiidka imaamku usoo deliishaday caleyh raxmatullah in khumuska iyo safayi safiyiga uu nabigeenna gooni u leeyahay iyo saamigaba calayhi الsalaatu wasalaam xadiidku afar kun boqol iyo toddoba-iyo afartanaad waa xadiid daciif اlisnaadi mursal mursalnimo iyo daciifulisnaad isku darsaday laba cudur weeyaan qaala aimam nas akhbarna camr ibn xaari ibn yaxya qaala ambana maxbuub qaala ambana isxaaq can shariik ibn cabdillahi alqaadi waxaa weeyaan saduuqu yukhطiu kaiira can khusayf ibn cabdiraxmaan aljazari saduuqu sayi اlxifdi اkhtalطa biaakhiri warumiya biاlirja inta cudura ku jirta markaysan xadiidka kow can mujaahid ibni jabr mujaahid ibni jabrin raximah اllah waraxima jamiica rawat wa iqat faqiih mufasir weeyaan caalimun bitafsiir qaala wuxuu yidhi alkhumusu khumuska aladii khumuskaasoo lilaahi alla weyne u sugnaaday i walirasuuli rasuulka kaana lilnebiy nabiga iu sugnaaday calayhi salaatu salaam i qaraabatii qaraabadiisa yaakuluuna waxay wax ka cunayaan min asadaqati sadaqada shay-an yacni sadaqada bimacnaa xoolahaas iyaga ah ay ka cunayaan weyn iyaga sadaqa looma ogoleen tabcan allah yaftax calayk laa yaakuluun waa og waa imtixaan waxaan ku sigtay inaan bad kala galo laa yakuluuna dhah ilaahay carabkaada khayru sheeg laa yakuluuna ma cunaan min asadaqati sadaqada shay-an waxba kama cunaan haba yaraatay afka ma taabsiyaan looma ogola fa inaha awsaaqu naas weyaan looma ogola aalu beyti rasuli lah sal l slam iyo nabigaba looma ogola fa inahum ayaga hay laa yakuluuna laa yakuluuna min asadaqati shay fa kaana linabiy nabigu waxaa u sugnaaday isaga nabi ahaan calayhi salaatu salaam nabigeenna khumusulkhumus shantii khumuskii ahayd khumuskii oo shan meelood hal meel ahayd ayaa shan loo sii qaybina qayb ayuu ku leeyahay waliqaraabatihi qaraabadiisana khumusulkhumus khumuskii shan meelood marka loo qaybiyey qayb ka mid ay sii leeyihiin walyataama agoontan milu daalika ayay leeyihiin walmasaakiina masaakiintana milu daalika ayay leeyihiin walibni sabiili musaafirkana milu daalika ayuu leeyahay weyaan warkaasoo marka cad alimaam anasaa'i a marka halkaan geli doona imaam anasaa'i marka ayaa usoo dhigtayoo oo waxaa weeyaan ufurtay gulusyaa ufurtay dhegaysta marka xadiiskii iyo hawlihii waa soo marnay imaam anasaa'i marka wuxuu rabaa in khumuskan iyo khumusulkhumuskan oo shanta gruub ay kala qaadanaan iyo xaalka wuxuu yahay inuu qeexa ood bannaanka soo dhigu rabaa hadalkan marka laga bilaabo halkan ilaa gabagabada safxadan kaga dhawaana waa hadalka alimaam anasaa'i marka aada loo dhigo waxaadna ogaataan mar kasta oo qowl aan nabi maxamed uusan lahayn calayhi salaatu wasalaam in la akhriyo ay noqoto uu ka adeeg badan yahay uu ka dhib badan yahay qowlka nabigeena calayhi salaat slaam saa ula socda waana looga daahitaan badan yahi maxay nabigeena calayh slat slam waxaa la siiyey uutiya jawaamic ilkelim haddii waxaan la akrinaa uu tafsiir iyo qur-aan ahaan lahaana waa looga degdegmadan lahaa waxaa weeyaan waad ku durdurini macaanka iyo saad ugu u macaansani kadibna qur-aanka waxaa kusoo xiga xadiidka nabigeena cala sla marka bini aadam hadalka u yimaada waxaa wey waa rakik oona nabigeena hadalkiisa aan hayn ala slam maca daalika caalim kastoo ninkuu yahay marba hadduusan waxaan aayad quraan ay ahayn ama xadiidkan ay ahayn alayhi salaa salaam culays iyo waxaa ku jira un muxuu ahaa gejegejeg ayaa ku jira kadhac kadeg kadhac kadeg kama marno sidaa weeyaan ilaan waxyi ma laakiin kalaam kalaamka al waa waxyi kalaamka rasuulkeena alah slam waa waxyi nacam waaye qaala abu cabdiraxmaan alimaam anasai kunyadii waxaa la yihahdaa abu cabdiraxmaan anasai caleyh raxmat ullah ayaa qaala wuxuu yidhi qaala allahu alla weyn wuxuu yidhi jalla hanaaؤuhu ammaantiisa aad u weynaataye waclamuu waxaad ogaataan muslimiinay annamaa hanimtum waxaad soo hanimaysataan oo min shayin shay ah fa anna lilaah alweyn ayuu sugnaaday khumusahu shan meelood hal meeloo ka mid ah iyo walirasuuli rasuulka ayuu usugnaaday khumuskaas iyo walidilqurba kuwa qaraabada u saaxiibka ayuu usugnaaday sugnaaday waa qaraabat nebi sal l slam iwalyataama agoonta ayuu usugnaaday iwalmasaakiin masaakinta ayuu usugnaaday iwa bni sabiili iyo musaafirka aayaddaas ayuu akhriyey alimaam anasaa'i markuu akhriyey ayaa marka wuxuu bilaabay inuu fasiro kadibna wuxuu dhahay wa qowluhu caza wajalla qowlka alla uu yidhi lilaahi faana lilaahi uu yidhi ibtidaau kalaamin waa hadalku bilaabasho waa bismi اllaahi الرaحmaan الرaحiim adoo suurat اfaatix akrin raba amaba mxuu hadal fiican jeedin raba bismi اllaahi الرaحmaan الraxiim adoo kale waa ibtidaau kalaamin waa hadalku furfurasho liأnna اlأشhyaaءa shayaalka kulahaa dhammaanteed lilaah caزa wajal lilaahi maa fi الsamaawaati wma fi اlأrض wax alla wix cor ku sugan ee dhulka ku sugan dhul iyo corba iyo wax alla wx gudaad ku jiro iskala allah subxaanaه wa taعala faana lilaahi khumusahu markab waa hadal mxuu ahaa ibtidaa اkalaam weyaan hadal lagu furfurtay weyaan walacalahu wuxuu mudan yahay ama laga yaabaa inamaa in kale ma ahane istaftaxa inuu ku furfurtay alkalaama hadalka fi اlfayi haniimada i اlkhumusi khumuska inuu ugu furtay ayaa laga yaabaa bidikri nafsihi naftiisa sheegitaan uu sheego oo alla uu magaciisa sheego naftiisa sheego inuu ugu furfurtay ayaa laga yaabaa liannahaa ashrafu اlkasbi fayga iyo haniimada iyo khumuska kasabkan ugu sharaf badan weeyaan liannahaa ashrafu alkasbi weeyaan marka markuu haniime iyo fay ka hadlay ilaahay isagaa isu tiiriyey subxaanaه wa tacaala lianna kasabkaas waa muxuu ahaa ashrafu alkasbi hadalka ayaa iskala alimaam الnasaa-i walam yansub uma u tiirinin asadaqata sadaqada ilaa nafsihi naftiisa alla uma tiirin caza wajal liannahaa sadaqada awsaakh liannahaa awsaakhu yaay u qoranta nacam axsantum awsaakha ay annaga noo qoran liannahaa awsaakhu weyaan awsaakhu liannahaa iyada maxay eh, awsaakhu u noqotay ma taqaanaan ma taqaanaan awsaakhu waxay u noqotay ya anna abarkeeda weeyaan لأnnahaa iyada awsaakhu الnaasi weeyaan dadka wasakhdooda wallaahu tacaala aclam ilaahay baa ogsoon oo hadalka markuu saas istinbaad iyo isaga uu arrintii saasay ula muuqatay kadibna cilmigii xaqiiqada wuxuu u tiiriyey ilaa rabbina tabaaraka wa tacaala muhuba laakiin saasay ula muuqatay alimaam الnasaa-i waqad qiila waxaa la yidhi yaa hadalka wata labaad imaam الnasaa weeyaan yuukhadu waxaa laga qaadayaa min alhaniimati haniimada shay-un shay baa laga qaadi oo fa yujcalu waxaa la dhigi fi lkacbati kacbada gudaheeda wa huwa shaygaas kacbada gudaheeda la gelini asahmu waa saamigii alladii kaasoo lilaahi caza wajalla alla weyne u sugnaaday saasna waa la sheegay oo haniimadii markii muxuu ahaa khumus laga bixiyo khumuskiyaa qayb laga qaadaya kadibna kacbada ayaa gudaheeda alla gelini markaasaa la dhihi kaasaga allah iskala subxaana wa tacaala waqiila ma garateen qiil looma way maqli jirteen qiil sheikhow qiil ii day waa maqashaa weligiid qiil ii fiiri waxay dhihi jireen sheekh inuu jecel yahay qiil uma waayo minhaajka waad aragteen qiil iyo adhar iyo waxaa weyaan asax <laughs> iyo abwaabta aad taqaaneen marka wadaadka hadiiba xaaladda un mar aad qofka la yaro jeclaado oo madkhal yar uu helo luuqluuq kama marnaanayo waxaadna ogaataan kuwa hore culimmadii kuwa hore khaasatan waxaan ka hadla azmi azmaan mutaakhira soo gaar annaga kuwa hore oon soo gaarin kama hadlayn laakiin kuwa aan soo gaarin oon aragnay qayb ka mid ah iyo kuwa hadda jooga oon muxuu ahaa annaga aan leenahay un baan agtoodan joogjoogna aan leenahay culima hadda ma sheegan karne iyo ducaadda guud ahaanba luqluuq xaalad kastoo la joogo kuwa wax luqluuq lagama waayo hadda magaaladan gudaheed waxaa jooga oo caadi ah dad waxaa weeyaan gabdhaha aabbahood oo halkan jooga oo magaaladan jooga oo habeenkii ay gabadhi guriga aabbaheed baryeyso niminku mahrini halkan wuxuu joogaa sabankuu joogaa gabadhina waxay joogtaa sigiskay joogtaa amaba fivekay joogtaa wuu ku mahrini gabadhi waa la qabaa gabadhi waa la qabaa xilliyada un ay barmuud ahaana lagu yar qabaa waa yar la farsamaysani nahaariye waxaad ahdaba habeenkana guriga aabba iskaga hoyani waa islaan nin qabo hawshaas intaa laegaya sameeyey wadaad baa luqluuqay maalin dhaweyta waxaa dhacan idiin sheegi mas'ala laisoo weydiiyey mas'alada waxay tahay haweeney muslimad ah oo weliba insha allah alkhayr aan ku tuunsanay ayaa iyada ilama soo hadlina qof baa iisoo dirtay qofku waa i imaada waxay tiri su-aashaa liisoo weydiiyey gabadhaa leedahay su-aashu maxay tahay su-aashu waxay tahay meelahan ay joogtay nairobidan iyo meel un agaarkeeda ah ayay joogtay kadibna wiil yaroo marka nashaadsan ayadan gabar yara ahayde ayaa lis helay waalidkiina wuu joogaa la socda waalidkiina wuu joogaa kadibna qabiltu nikaaxaha ayaa lagaga yeersay wiilkii qabilta nikaaxaha qabiltu nikaaxaha qofka dhihiaawa waa nin aabbaheed iyo walaa muxuu ahaa raximkeeda aan ahayn meeshii marka gabadhi waa laisfarsamaystay muddo ayaa la dhuudhuumanayay meelaha lagu jiray kadibna ninkii faryaradu ka baxay sidii jinnigii meeluu aaday meeluu ka dhacay ayaa la waayey afar sano ayuu maqnaa arbac sanawaat markuu afar sano maqnaa gabadhii waa iska quusatay moogta telefoon waxba toona ma jiraan danan yar unbaa la wada fuushaday marka ayada waxaa ku taagnay kulayl unbaa ku taagnaa labada gruubba kulaylkunbaa muxuu aha laiska yara hodaamiyey kadibna la kala danaysay kii ka danaystay markuu ka danaystay gabadhi marka waa la soo doonay dhaqanka aad taqaana soomaalida gabadhi waa laga soo doonay aabbaheed iyo dadki laga soo doonay bacda arbac sanawaat marka nin uu qabay kadib ay maarsanta khalaas gabadhi way bixiyeen aroos ku dhufadee waa lagu dhuftay wiilaa bay ka turtay ama gabar canugay ka turtay gabadhi marka qalbigaa degi waaye meherkii hore oo wadaadka u farsameeyey soo kuma xirnayn meel lagu furo ma laha meel qaadi ay u tagtay oo laga fasakhayna ma lahan hadeertaana mid kale lagu xoreeyo weliba canug ay dhashay halkaas ugu jirtaa marka ani waxaan ku kugu taagnaato ha kugu taagnaato iyo daaka oo ka taa wafuuka nafakh waxay leedahay marka sheekhana xafid allah sheekh dirir ayaa waxaan ka maqlay miherka isaga ah miherka isagoo noocaasa ah. inuusan ansa in kan dambe inuusan ansaxay inaan ka maqlay leedahay ayada waxaad sheegi warka laga soo guurina marka sheekh dirir la xiriira guur marka warka isaga hadda intaad iga dhaafto sheekh dirir waa nin macruuf oo la yaqaano oo muxuu ahaa ummadda soomaaliya sheekhooda wada ah inaad hesho haddii aad u baahan telefonkiisna kusoo raadina ilaahay isaga oo la xiriir waxaan kala gollay masalada marka waxyaaba noocaasa ah marka lagama waaye wax wax luqluuqo zabankii marka hore oo muxuu ahaa qiilka mas'aladay haddii marba wadaadka uu ama nafci adduunye ka heli ama oo muxuua diin ahaanna uusan meel cidlo ah laf cad toobin ku haynin oo wax un qowla uu heli kara baj uu ku dhufan jiray ama qofka uu jecel yahay qaraabo yihiin ama xoogaho yar muxuu ahaa uu yara e, gunno yar wax ka heli meeshan cidlo ay ahayn de meel cidlo uma bareerayaan asal ahaan waxay u raaraadinayaan wax qiila ah. hadda masaafada e, guurkan masaafada ya ya sheekh e san yellen see la dhihi de waba kama aqaan maaa dhihi de waxaan ogeyn men sheegi maba aqaanay ah. ah. maya bail wa sheekh taayada baail waa shaki ma laha laakiin qadiyadda laga hadla waxaa weeyaan masalada laga hadla waxay tahay naagtan waxa ay lagu loogu galmooday maxay t sow meher maaha maya <laughs> waa been waa runta laakiin suurad wuxuu leeyahay suurad nikaaxuu leeyahay shuhuud ayaa halkan fadhido ninkanna waxaa weeyaan waa qaadi amaba sheekh wuxuu welinimuu muxuu u fadhiyaa iyadii marka zine caadi uma bareerteen gabadhan ninkaana zine caadi uma bareereen laakiin wax ay shubha ah ay wax ku banaysteen shar asal ahaan waa baail waa sax wax meher ahoo jira meeshaas ma jiraan waa sax laakiin ha ahaatee culimmada mararka qaar waxay ka hadlayaan ayaga markay isbanaysanayeen maxay isku bannaysteen hadday ayaga oo ogsoon inuu eh, nikaaxan baail yahay ay iskugu galmoodeen nikaaxda muu ansaxayaa laiskuma hayo ma garateen waxyar raalli hada nikaaxan markay isu galmoonayeenba nikaax baatila inay iskugu galmoodeenoo zine caadi hadday ay ogsoon yihiin taas iyada waxaa weeyaan liskuma haayo kaas waa baail midka dambena wuu ansaxaya ilan waa muxuua shuruudiis waa u kaamil laakiin qadiyad waxay taagan tahay markii isu galmoonayeen labadan qof in caqdi saxiix ah u dhacay iskugu galmoodeen iyaga ictiqaadkooda waxa shubhada marka keena oo in muxuu ahaa m intaa loo ridaa mid intaa loo ridaa keenata ayada weeyaan sheekh ma garat sheekhaan sheegaya xagga baail ku dhufay lahaa ma garat e a a waa sax waa sax <laughs> rud waan soo gaaray anaa soo gaaray ayadoo qofki qofkii taagni ku gaaday gaal waa laleeyahay qofkii sarwaal xirtana gaal waa laleeyahay ha labadaas anaa soo gaaray waa arkay indhaygaan saaray qofkii sarwaal xirta inuu gaal yahay qofkii taagni ku gaaday inuu gaal yahay dad saas qaba anaa arkay indhayga anaa saaray nacam hmm. ha waa sax waa sax ha <laughs> Eh, maxay u aadayaan marka ma iska i ma iska zinaystaan marka de hadday saa tahay waa sax waa sax a waa sax hmm. eh. haye sheekhay khayrland horta masaladaas ku saabsan nikaaxu masaafa qolo e, walba mogto meel ay xanjo ku dhegsanayaan nin walba meel buu muxuu ahaa un adig waxbuu tooshuu qaadani waxbuu barbaarayaa kadibna e, wixii marka uu ku lugo ama uu ku guuleysanaya masaladan inkastoo de hadda caawa aan la joogin baabul nikaax iyo sheekadiisa oo baab kale aan joogna waxna gelimaba naqaane iil waqiiladaas ayaa naga raacday nikaaxan masaafada wax badanaa laga hadlay furuucda shaaficiyada kutubaha mukhtasaraadka waxaa ku yeelo oo minhaajka uu ka mid yahay walow gaaba alwaliyu masaafata qasrin zawaja alxaakimu wahuwa alqaadi haddii weliga uu magaalada ka maqnaado masaafat alqasri culummadeedna waxay ku sheegaan saddex iyo siddeetan kilomitr ay masaafatalqasri ku sheegaan haddii uu ka maqnaado magaalada qofka weliga ah saddex iyo siddeetan kilomitr xaakimka iyo qaadiga ayaa mehreni saas ay furuuc ay ku taallaa wax hadda nusuus ahoo cad oo maanta ay cuskanaan naqaanana ma jirto iyada aba laisku haystaa laftirkeedii moolinkiiyaan joogin telefoon lagala xariir malaha laha haakada masaafintaa lagagu jira warkaas wuu xirmay saasay qabaan ti ayada ahayd ayaaba marka horeba waxba aan loo haynin sow saa ma waxay ka dhambasheen marka oy kaga shidaal qaateen walow qaaba alwaliyu soo maaha walow quyibat ilbintu masaafata qasrin zawaja alxaakimu ayay soomaalida mar kala soo baxeen oo wax soomaali ay leeyihin la socda cid kaloo muslim ah oo baabkaas muxuu ah sheegtay ama qabto ani kole weli mma maqli mana arkin oo gabadh in la masaafeeyo oo lala booda ah lidaalika waxyaabaha khawaasta oo ummaddan soomaaliyed ay leedahay waxaa ka mid ah in gabadha lala rooro ama lala baxa ma garateen kadibna halkaas ay ka soo qaadeenoo waxay ka soo qaadayaan marka horta qiyaabkii saddex iyo siddeetan kilomitr ma jirtaa haa gabadhi ma la geeyo halkaa ma joogta a kow tan labaadna ninkaas marka sheekha ah waxaa laga soo qaadaya xaakim waxaa laga soo qaadaya qaadi inuu yahay kadibna ku dhufadee dag ma garad walow qaaba alwaliyu masaafata qasrin zawaja alxaakim walow quyibat ilbintu masaafata qasrin <laughs> zawaja alxaakim waa gacanku samays soomaali marka kan dambe gacanku samays soomaali waa marka horta kuwaas luqluuqaas ay marayaan waxaa marka meesha ku jira kaba soo qaad sida horey u sheegnay awlaadda ku dhasha masaafada nikaaxulmasaafa awlaadda ku dhasho ma awlaad zina la dhahaya maya waa awlaad xalaala ah. wadi shubhay ku dhasheen waxaa weeyaan aabbihii dhalay ayaa loo nisbaynaa qowlan waaxidan cid khilaaf ka qabta ma jirto ma garateen arrinta ayada lianna ninkan wuxuu ku banaystay gabadhan ayadana ay ku banaysatay in ninkan ugu galmoodo nikaax muctabar ah oo ayada iyo asagaba ay u arkaan inuu ka nikaax yahay mishkiladda marka kuwaas garanay kuwaan qodbasirada marka waxaaba kun jeer dhaamo iyo ka badan kuwaan masaafadaaba dhaamo gabadha marka aabbaheed u jooga fiveka iyadana sebanka lagu mahrini oon laga warqabin oo kadib nin kalo haddana uu ku mahrini taas ayada bal bad u sheega haa u dhaha waa cabsanaa dee hadduu cabsada mashkiladaa dhiciyo gabadhi iyo wiilki inay mxuu aha iska zinaysteena ka soo bixi oo meeshii marka gabadhi marka balaa ku dhici wiilkina balaa ku dhici ma waa lagu samaynaa waaa la weydiina qaadisuqyaan iyo kuwan oo maxkamadaha joog weydiiy nacam a a waxa la samaynaa aan jirin mushkiladda moogta waxay dhahaan culimada ina allaha la yazacu bisulطaani maa laa yazacu biاlqur'aan ilaahay subxaana wa tacaala sulطaanka iyo qofka madaxda ah iyo awoodda dowladda wuxuu ilaahay ku ilaaliyaa ood ku reebaa ood edab ugu yeelaa wax qur-aanka keligiis oo la akhrina aad edab u yeeli karin ilan qur-aanka waa halkaan u yeelaa tabiiqii waxaa laga rabaa cid fulisa soo maha axaadiista waa kun waa yeelaan qur-aankii u akhrina ninka waxaan waan samaynaya hadduu suldaan jiri lahaa oo in la muxakamayna oo ogaan lahaa oo la edbina oo la tacsiira oo labaatan sana madaxa loo gelina ama jihada lagala daala ama la tacsiirina ama lacag badan laga qaada umuusan dhawaadeen xamaali caadi u geli lahaa oo wanatu iska noqon lahaa laakiin middaana u fududo kii aad isku mah shan kun uu ka qaadana shan kun shan kun marka maantaba saddex iyo afar oo imanaysa toban iyo shan kun labaatan kun jeebka ku ridi kelihii gurigu waaba dhacay beri dambana hakada cabdiaq wuu le shan kun adig waa yaraysa konton kun konton kun haduuba heli kara ood bixin kara mu tartiib aayar gabadha muxuu ahaa reer ka doon kon yaashe waa lagu diidaa bada iska wartay aruntiis <laughs> aruntiis sheekha wuxuu yidhi magaaladoo dhan nin baan waxaan maqlay muxuu ahaa oo ilaa gadaaliis haystaa ninkii laga sheegi jira mataqaanaan <laughs> marka waa kas warka waa dhamaaday axaadiiskeen aan alimaam anasai aleh raxmat ullahi wuxuu yidhi waqad qiila waxaa la yidhi yu'khadu waxaa laga qaadanayaa min alhaniimati haniimada laga qaadaya shayun shay oo fa waxaa la yeelaya fi lkacbati kacbada ilaahay baa la dhex wa huwa shayga isagaana asahmu waa saamiga aladii kaasoo lilaahi caza wajal alweyne u wa sahmu nabiy nabiga saamigiisana ila alimaami imaam اmuslimiin iyo khaliifat اmuslimiin ayaa farta laga saaraya yashtari wuxuu kusoo gadaya alkuraaca fardaha minhu ayuu ugu soo gadaya wasilaa hubka wa yucطi tiknikada ayuu kusoo gadaya iyo hubkii weeyaan iyo wixii lagu socon lahaa wa sahmu wa yucطi minhu wuxuu wax ka siinayaa man ra'aa qofku u arka ayuu wax ka siinaya asaga u arka oo miman ka mid ah ra'aa fiihi u ku arka hanaa'an waxtar iyo manfacatan waxtar wey isku mid hanaaga inuu wax ka deeqa weyaan ood mxua ah wax ka qabanaa iyo manfacatan waxtar liahli اislaam cid u arkay inay ahlu islaamka waxu tarah ay wax ka siinayaan ama khibrad iyo wa min ahli اxadii ahlxadiidka xirta inaan fadhiday iyo sheekhooda iyo ayaga xataa waxbaa laga siinaya ahlxadiidka waxbaa laga siini iw cilmiga kuwa dhiga iw alfiqi waxbaa laga siinaya iw alqur'aan kulli raggaas marka masaakiinta oo oo muxuu ahaa masaajidaha ah dhex fadhiyo ayaa wax laga siinaya cilmiga dadka bara iyo kuwa bartaba ayaa wax laga siinaya saas yaa dhihi alimaam anasaa'i wa sahmun sahmina lidilqurba qaraabada kuwa saaxiibka ayaa ah u sugnaaday wa hum ayagana banuu haashim iyo banumualibi baynahum ayaga ayaa markaas halkaa saami ayagaa loo kala jaraya weyaan oo la siinaya alghaniyu minhum kooda taajirka iyo walfaqiiru faqiirka waa la siinaya banhaashim bani haashim bani mualib labadaba waxaa la siinayaa khumuskaa la isku siinaya kooda faqiirka ah iyo kooda taajirka ahba kow saas weeyaan waqad qiila waxaa la yidhi inahu saamigaas oo muxuu ah banilhashim banmualib lilfaqiiri kan faqiirka oo minhum ayay ka mid ayay u sugnaaday duuna alhaniyi kan haniga lama siinayo way kalyatama iwa bni sabiil oo kale weeyaan waqad qiila waxaa layidhi inahu saamigaas lifaqiiri faqiirka y sugnaaday oo minhum ayay ka mid ah duuna alhaniyi kan haniga sokadii kalyataama ibna sabiil wibna sabiil yataamaha iyo ibna sabiil soo lama siinayo ayagana kuwooda fuqarada ah iyo masaakintooda unbaa la siinaya weeyaan kooda marka haniga lama siinaayo wa huwa ashbahu اlqowleyni labada qowl kan ugu ekaasho badan weya bisawaabi toosnaan cindii agtayda wallaahu tacaala aclam ilahay baa ogsoon imaam anasa marka laakiin hadalkiisa waa laga daba imaan doona oo waa laga raajixsan yahay iwa sakiiru kan yar ayaa iskale hadalkii marka intaan dambe oo ahayd waqad qiiladan ka dhaxda ka bix marka gadaal u noqo wasahmun lidilqurba wahum banuu haashim wa banu mualibi baynahum alghaniyu minhum alfaqiiru iwa sakiiru kan yar iwa alkabiiru kan weyn waa soo booda mujada iwa kan ragga iwa lunta kan dhadiga sawaaun way u siman yihiin maxaa yeelay lianna allaha alla caza wajalla jacala dalika lahum arrinkaas ayaga u yeelay waasamahu waqasamahu wuu qeybiy rasul rasulka sal slm qasamahu siinka y uhidan y u shidneen qasamahu miyaa qoran wa qasamahu wuu qaybiyey rasuulahi rasuulkana wuu qaybiyey fiihim dhexdooda walaysa fi اlxadiiثi xadiidka kuma sugna annahu rasuulkeena fadala baynahum inuu bacdahum barkood inuu kala fadli badaysa calaa bacdi marka kale walaa khilaafa khilaaf ma jira naclamu aan ogsoonnahay bayna culamaai culamada dhexdooda fii rajulinin low awsaa hadduu dardaarmo biuluihi libani fulaan ulukiisa xoolaha markuu dhimanayey ulu dadaban reer bani fulan hala siiyo reer hala siiyo annahu uludkaas baynahum inuu ayaga u dhaxeeyo wax khilaaf oo ku jiro haba yaraatee ma lahan weeyaan wa ana dakara kan labka ah ee walowtaanka dhidiga ah fiihi uludkaas sawaa ku siman yihiin idaa kaanuu haddii ay yuxsawnu kula koobi karo hadduu yidhahdo soomaali ayaan uludkaygu u dardaarmay yaa la gaari kara yaana koobi kara laakiin nimin koobanoo muxuu ah reer cali oo kale ama reer maxamed oo kale oo taqriiban shantaba boqol labadaba boqol saddexdaba boqol boqolkoo ah oo dad la yaqaano koobanna haddii ay yihiin marka sida xukunka saasu sa ku noqonaya fahaakada kullu shayin shay la arkama suyira loo yeelay libani fulaan reer bani fulaan annahu shaygaas baynahum dhexdooda ayuhada bisawiyati siman ilaa an yubayina inuu caddeeyo daalika kaas alaamiru amarka bixina bihi inuu caddeeyo ood yidhaahda kuwaas yaa la siini kuwa fuqarada basa la siiy kuwa aqniyada la siini inuu dhahaa waa baab kale oo goori a ah weeyaan wallaahu weliy towfiiq alla weyne ayaa weliga towfiiqda qowl iyo ficil iyo toosnaanba isaga ayaa dadka waafajiye weeyaan wasahmun lilyataama agoontana saami ay leeyihiin oo min almuslimiin muslimiinta ka mid ah wasahmun hal saamina lilmasaakiini oo min muslimiina ka mid a ah ayaa mxuu ayuu usugnaaday wasahmun saamin min asabiili musaafirka oo meel muslimiina ka mid a ah ayuu usugnaaday weeyaan walaa yucطaa lama siiyo axadun axad oo minhum ayaga ka mida ah sahma miskiini wasahma bna sabiil lisuguma dara marka hal qof waa musaafir waana miskiin soo ma saamigii miskiin saamigii ibna sabiilka laiskugu daraa lama sameeyo laba saami qof laiskuguma daraayo kow wa waxaa lii lahu isaga ayuu u sugnaaday waqiila waaa loo dhihida waqiila lahu waxaa la dhihi khud waxaad qaadataa ayuhumaa shita midkaan saamigan masaakiinta saamiga ibn sabiil midka un qaado labadood iskuma helaysid miskiinna waa tahay ibn sabiilna waa tahay laakiin labadooda isugumakaa daray midka un qaado unbaa la dhihi hadalka ayaa wato alimaam anasai aleh raxmatullah walarbacatu akhmaas afarta khumus oo soo hartana yaqsimuha alimaamu imaamku wuxuu u qaybinayaa bayna man duul dhexdood oo xadara alqitaala dagaalka soo xaadiray oo min almuslimiina muslimiinta ka mid a ah, albaaligiina ee qaangaarka ahaa ayuu nabigi ayuu u qaybinayaa imaamka muslimiinta weeyaan humuskii hal shan meelood hal meel waa tii aan soo marnay oo faana laa khumushakada ilaa wabna sabiil aan ka gaarno afartii meelood oo soo hartana intii dagaal ka qayb gashay oo muslimiinta ka mid ah oo baaliqiinta ah ayuu imaamka u qaybinayaa weeyaan qofka faraska wato saddex saami ayaa la siinaya faraska ayaa laba saamila qofka warallaha amaba lugaynaana wa hal saami ayuu leeyahay sidaa weeyaan xadيثka aفaركن بqل iyo sideed iyo aفaرtanaad waa صحيح qال imam النسائي أخبرna علي بن حجر wa ثiqة قال xadثna ismاعيل عن بن iبراhيم بن علي wa ثiqة xاaفظ عن أyوب بن أbي تميم سkhtيان wa ثiqة tbt عن عكرمة بن khالد الqرشي wa ثiqة عن مالك بن أوس بن الxdثان المdني لah رؤية qاaل جaء الcabاaس سيد cabاas ayaa yimid iyo وعaلي سيد علي إلى cمر بن الkhطاب ayaa yimid ay u yimaadeen ilى cمر u yimaadeen يkhtaصimaan ayagoo murmayaan oo doodayaan ayagaa isku dhegan yaa isku dhegan سيد cali iyo sid cabaas cabaas oo wiilii adeerkii weeyaan radia allahu tacaala canhum faqaala cabaas ayaa wuxuu yidhi ibn cabdilmualib waa nabiga adeerkii weyan ala slat slam iqdi na kala saar beynii iyo wa bayna hada ninkaan iyo anigana kala saar wiilka adeerkaan way anigana kala bixi weeyaan faqaala الnaas dadku waxay yihahdeen afsil afsal baynahuma kala saar sayd cumrow kala bixi faqaala cumar wuxuu yidhi laa afsilu baynahuma kalama saaraayo qad calima labadan waxay ogsoon yihin cabaas iyo cali ana rasuula s qaal inuu yidhi laa nuuratuna lama dhaxlo maa taraknaa waxaan ka tagnay sadaqatan waa sadaqa inuu nabigeena saas yidhi labadaba way ogsoon yihiin cabaasna waa ogsoon yahay calina waa ogsoon yahay ma kalama saaray weyaan qaala wuxuu yidhi faqaala zuhri alimaam maxamed shab zuhri ayaa wuxuu yidhi weliyaha rasuula nabiga alle ayaa tawaliyey fa akhada minha wuxuu ka qaatay quuta ahlihi ahlkiisa quudkiisa ayuu ka qaatay nabiga khumuskaas asagaa maamuli jiray wuxuu ka qaadan jiray reerkiisa waxay quutaan biilkooda ayuu ka qaadan jiray calayhi salaatu wasalaam wa jacala wuxuu yeelay saa'irahu wixii ka soo haray sabiilahu jidkiisa sabiila almaal baytulmaalka jidkiisa ayuu mariyey ay sabiila beyt ayuu mariyey saas ay muuqato wallahu aclam uma kadibna waliyaha abubakrin abubakar ayaa tawaliyey bacdahu gadaashii uma kadibna waliituhaa aniga ayaa lii gacangeliyey bacda abi bakrin ayaa muxuu lii gacangeliyey waa cumare hadalka marka faqaala zuhri qaala cumar ayaa meesha ku jirta la socda hadalka marka zuhri hadalkiis ma ahane waa hadalkiis cumar uu ka soo zuhri fasanactu waan samayda marka fiiha iyada khumuskii alladii kii ayaan ku sameeyey kaana u yasnacu mid uu sameeyo uu sameeyoda abubakr iyo nabiga uu sameeya ama abubakr uu sameeyo uma kadibna atayaani waxaa ii imaadeen cabaas iyo iyo ninka la yidhaahdo iyo cali ayaa ii yimaadeen fasa'laanii waxay i weydiisteen an adfaca haa inaan u dhiiba khumuskii ilayhima iyaga inaan u dhiiba i weydiisteen calaa an yaliya inay tawaliyaan oy u taagnaadaan oy sameeyaan biladii arrinkii waliyaha uu ugu taagnaa bihi arinka bihi isaga rasuula rasulka sal slm shaqadii uu nabiga ku qaban jiray inay ku qabtaan ayay igu imaadeen inaan ugu dhiibo iwaladii kii waliyaha bihi abubakrin abubakarna uu taagnaa inay ugu taagnaadaan oo abubakr siduu u maamuli jiray ay u maamulaan iwaladii kii aniga lii dhiiba bihi isaga oon ku maamuli jiray ay ku maamulaan khumuskii ayay iga dalbadeen fadafactuhaa ilayhima labadoodaan murmaysa hadda ad ujeedaan kakamaysa ayaan farta ka saaray hadalka yaa wata sayid cumar ayaa wato wa akhadtu waxaan qaatay calaa daalika arrinkaas cuhuudahumaa ballantooda ballan ayaan ka qaaday inay arrinkaas samaynayaan ballan ay igula galeen weyaan uma kadibna atayaani waa ii yimaadeen waad arkaysaan waa kuwaan meesha taagtaagan yaquuluuna waxay leeyihin haada arrinkan iqsim lii yaquulu wuxuu dhihi marka haada kan wuxuu dhihi iqsim ii qaybi li aniga binasiibi qaybtayd min ibni akhii walaalkii wiilkiis iga qaad cabaas ayaa ula jeedaa wayaquulu hada kana wuxuu leeyahy iqsim binasiibi min imraati haweenaydi muxuu aha haween xaaskaygii nasiibkeedii meeshaan iga soogoy iga qaad sayid cali noola jeeda laga yaabaa wain shaaa warka hadduu saas xaalad ay noqotay xugun ayaan ridayaa cumar ayaa dhihi wain shaaa haddii ay doonaan an adfacahaa inaan u dhiiba ilayhima iyaga calaa an yaliyaha inay ugu taagnaadaan oy ku maamulaan biladii arrinka waliyaha bihi rasu rasuulka all ku maamulaayey iw aladii kii waliyaha bihi abubakr uu ku maamulaayey abubakr iw aladii kii wiliituha bihi aniga lii dhiibay oon ku maamulaayey haddii ay inay ku maamulaan diyaar u yihiin dafactuhaa ilayhima iyaga ayaan farta ka saarayaa oon u dhiibayaa weeyaan wain abaya haddii ay diidaanna kufiya daalika arrinkaa waa laga kaafina oo maamulkiisa aniga ayaa muxuu dib ula soo noqoni oo u taagnaani weeyaan marka ayaga laba mid ha soo galayna inay ariiqii nabigu marin jiray calayh sl slam iyo kii abubakr uu marin jiray radia allahu tacala an arda iyo kan aniga oo cumara radia allahu taala ardaha aan marin jiray inay mariyaan saa u maamulaan iyo inay xoole iska soo celiyaan annaga aan maamulkeedii aan gacanta aan ku qabanna weeyaan amaba taliya ama aan idin talin uma kadibna qaala wuxuu yihi sayd cumar qowlka all ayuu akhriyey aayada marka tiro badan ayuu sayd cumar isdaba dhigay radia allahu tacala anhu arda waclamuu uma qaala wuxuu yidhi waclamuu waxaad ogaataan anamaa shaygii animtum aad haniimaysataan oo min shayin shay faana lilahi alweyne ayuu sugnaaday khumusahu khumuskiisa alweyne ayuu sugnaaday iwalirasuuli rasuulka iwalidiqurba kan qaraabada u saaxiibka iwalyataama agoonta iwalmasaakiin masaakiinta wabni sabiil iyo musaafirka walyataama walmasaakiin iyo masaakinta wabni sabiil iyo musaafirka haadaa kaas khumuska ah lihaaulaa'i kuwaasa iskala shanta ah haaulaa haadihi lihaaulaa kadibna wuxuu akhriyey inama asadaqaatu sadaqada iyo zakada lilfuqaraa'i baa iska ayuu u sugnaaday iwalmasaakiini masaakiinta iwalcaamiliina calayha kuu ka shaqeeya iwalmu'alafati quluubuhum kuwa quluubtooda la soo dumi iwafi riqaabi kuwa la xurayni iwalqaarimiina kuwa deymaysan iwa fii sabiila jidka alle ayuu u sugnaaday weeyaan haada kanna lihaaulaa aayaddan inta ay sheegtayna nasiibkaas sadaqadii iyo zakadiina kuwaasa iskale weeyaan kadibna wuxuu akhriyey haadihi lihaula aayaddan wa iskale amaba sadaqadaas kuwaana iskalla kadibna wuxuu akhriyey wamaa shaygii afaa uu soo celiyey allahu alla weyne calaa rasuul wafaygi calaa rasuuli rasuulkiisa wa minhum famaa awjaftum aadan ku cayrinin ood u dhaqaajinin calayhi korkiisa min khaylin farda walaa rikaabin awr i geel aadan muxuu ahaa aadan ku dagaalgelin ama aad muxuu aha ku soo ridin qaala zuhri wuxuu yidhi haadihi tanayto lirasuuli lahi sal slam ayay u sugnaatay khaasatan gooni ahaan taasna rasuulka alle ayaa iskalo cid kaloo lah ma jirta weeyaan kadibna wuxuu sii caddeeyey meelaha noocaas ahay oo fayga ahaa oonan awr iyo farda iyo dagaal aan lagu soo furinood ilaahay un gaalada rucbi ku riday waqadafa fii quruubihim arucba oy big ka dhaheen ayuu marka tilmaamayaa meelahay ku taallay wuxuu dhahay qura curayna niminka reer curayna tuuloodhinkoodii dhankan shaamwa magaalada madiina dhanka sham marka looga baxa meel tuulooyin tuulo ku talla ay ahayd fadak waaw geliy marka waa fadak xadiid kuma jirto laakiin muxuu macnihi hadii kale wareeri iyo waa fadak fadak ma idiin reebnayso waa idin kor dhaban tahay fadaku fadaku deelka waa la kor dhabi fadak iyo meesha fadak la yidhaahdo oo iyadana waxaa weeyaan magaalada madiina ku dhoweyd taana waxaa weeyaan meelihii fayga ahay ka mid ahayd kada wakada ay wakada wakada iyo meel hebel iyo meel hebel meelahaas marka waxay ka mid taha meelaha faras iyo awr iyo dagaal iyo xoog aanan lagu soo qabanin oon lagu soo furinoo gaalada ilaahay muxuua big un ka siiyey waqada fii quluubihim arucba si reer bani nadiir arrintoodii oo kale weeyaan waaya intaa ma la fahmay kadibna wuxuu akhriyey fa ma afaa allahu calaa rasuulihi rasuulka alle wuxuu u celiyey min ahli qura falilaah ayay usugnaatay walirasuul bay usugnaatay waa faygi walidilqurba walyataama walmasaakiinu min sabiil kadibna haddana wa lilfuqaraai اlmuhaajiriin fuqarada muhaajiriinta aladiina kaas ukhrijuu min diyaarihim wa ayagana yabtaquuna fadla min rabbihim ridwaana wahaakada kadibna waladiina tabawuu daara kuwa daarta darbay oo diyaariyey walimaana min qablihim ayaga ka horey waa mxuu aha waa nimankii reer ansaareed kadibna waladiina jaauu min bacdihim iyo kuwa gadaal ka yimid oo muhaajiriinti ansaar toona aanan ahayn intaasoo dhan ilaahi wuu ka hadlay marka hadalka marka intaasoo ayad markuu akhriyey ayaa wuxuu yidhi marka fastawcabat haadihi اlaaya aayaddan waxay kulansatay oo ay keensatay fastawcabat waxay kulansatay had haadihi aayaddan ama aayaadkan aan soo marnay annaasa dadka ayay kulansatay falam yabqa axadu falam yabqa ma baaqi noqonin axadun qof oo min almuslimiina ka mid a ilaa hadduu baaqi noqday ama uujira lahu isaga waxaa u sugnaaday fii hada almaal maalkan haniimada iyo fayga iyo khumuska iyo adduunkaas xaqun ayaa ugu sugnaaday weeyaan aw qaala wuxuu yidhi xadun nasiib ilaa bacda man duul qaarkii mooyane tamlikuuna aad hanataan min ariqaa'ikum kuwiina addoomaha ah kuwa addoommaa adinka aad hanateen ma ogi kow walaa in cishta haddii aan noolaado in shaء allah layaأtiyanna waxaa imaan doona calىa kuli muslimin layaأtiyanna wuxuu imaan doonaa calىa kuli muslimin xaqu xaqiisu u imaan doonaa aw qaala wuxuu yidhi xaduhu nasiibkiisa sida ayuu leeyahay weeyaan kitaabu اbeyca beyca ayuu kitaabkan u kitaab yahay beycada waxaa weeyaan ballanta imaamka iyo amiir اlmuminiinka lala gala iyo waxaa weeyaan in uu muslimiinta uu maamulo diin uu ku maamulo iyo islaamnimadii laftirkeeda oo beyca lagu galo intaba way noqon kartaa weyaan kitaabu lbaycati beyca iyo ballan la galo ayuu kitaabkan u kitaab yahay waa kitaabka afartanaad baabka koobaad albeycatu cala asamci waaaca in imaamka muslimiinta lagula ballamo in hadalkiisa la maqlo oo la dhegaysto lana aeeca inay diinteenna lafdhabar u tahay oo waxaa weeyaan diin ay tahay caddayn la caddeeyuu baabkan u baab yahay ikhwaani marka masaladaas waxaan rabaa wax yar inaan dul istaago masaladaas dadka hadda wadaadada ah ama dadka diinta baycada horta fahmi karoo yaqaano wax ka yaqaano laba kooxood ay u qeybsameen qeyb sideedaba haddii axaadiistan lasoo qaada yaa ayuha aladiina aamanuu aiicu اllaha wa aiicu الrasuul wa ulilmri minkum haddii lasoo qaado jirdhaca ka kici markiiba waxaa usoo dedegi dadkan muslimiinta madaxda ah aطeecitaankooda inaa aayaddaas ayada ay sahli oo wa calayhi marka maadaama ay in badan oo ka mid ay kitaabka alle ku xukumaynin oy ummadda ku xukumayaan qawaanin wadciya oo in badan oo ka mid ahna khilaafsan shareicada islaamka in baabka isaga lasoo qaadaba maba ogolaba aayaddaas oo dhanba marka waxay rabaan in meelahaas ay joogto ma garat oo ulilmri minkum anba la soo qaadin qaar waa kuwaas waa khaldan yihin hadday ummadda fasaaday oy umaradii fasaadeen macneeda ma ayad in la nasakhay maaha ayad way shaqayni ilaa qiyaami saacan way shaqaynaysaa marka taacatu alumaraa ulilamri culimada waxay ku tilmaamaan ay ku fasiraan alumaraau wاlculamaau waa ragga umarada ah oo muslimiinta madaxdu ah oo hogaanka siyaasadda haya iyo walculamaa ulilmri kuwaas weeyaan saasay leeyihiin haddii xataa ay kuwii eh, madaxda ahaa ay kitaabka alla ka bayreen oy shuqul ku yeelan waayeen waxaa weeyaan culimmadii way joogaan oo daacadii la laftarkoodii xitaa iyaga laftarkoodii waxaa laga yaabaa in ayaga oo ka bayray kitaabka alle qaybo badan oo ka mid ah haddana in la ateeco inay ku jirto maslaxo aad u weyn oo laga yaabo in muxuu ahaa maa laa yudraku kulluhu maa laa yudraku kulluhu laa yudraku maa laa yudraku kulluhu laa yudraku julluhu oo kale ama bilcagsi marka dad waa kuwaasoo aayaddaama in la soo qaada way dhibi qolana waxaa weeyaan ay ku xadgudbeen oo wa atiicu llaha wa atiicu rasuul wa ulilmri minkum waxay ka gashay hadduu ninka madaxda muslimiinta u ah wax kasta oo xumaan ah walow gaalnimo cadba ha sameeye in aan hadal saa loo dabagalo aaaca acamya inama aacatu bimacruuf weyaan inama aacatu bilmacruuf sayd eh, abubakr markuu khudbad u horeysa uu joodinayey haddii aan ilaahay aeeca intaan alla aeeca ee aeeca haddii allaaan ku caasiyana oon xumaan idin falana waxa daacaood igu leedihiin malaan samayn nin baa hadda nin walban inuu arkay waa laga yaabaa wuxuu fadhiistay magaciis in la sheegana hadda muhiim ah waa nin la yaqaano oo yutubiyadan uu ka buuxaa waa nin caraba ah. wuxuu dhahay haddii isagoo ku xadgudba ayadan qur-aanka oo taacad waliil amriga qulubu ku samayna wuxuu dhahay haddii uu amiirka muslimiinta amaba madaxa muslimiinta uu maalin kastood ilaahay soo geliyay sabti iyo axad anaa maalin kas markuu dhahay taban waay kulla yowm waa sabti axad isniin talaada arbaci khamiis kulla yowm hadduu intuu t v-ga life soo fadhiisto kadibna uu dhilaysto ule dhilaysto soddon daqiiqo maalin kasta aniga wuxuu ku leeyahay waxaa weeyaan dadka kuma kicinayo dadka kuma kicinayo hoosaan ugu naseexayna aggeed nin asaga marada iska tuuray nin marada iska tuuray oo xishoodka tuuray oo diinta ilaahay tuuray oo dulloobay marada ku qabari maxay tahay uu ku ad adagi haddaan rabtaan gale eh yutuubka low zanaa waliy اlamri nisf saacatin cala telefisyon ku qora fag waa idiin soo boodi isagoo daldalma oo masaajid saan aho weliba roog guduudan dhexdiis fadhiyo oo keligiis fadhiyo ma qolyaa ag aniga kamarada ma haysay ma qolyaas wax u sheegaya ma aqaan ma waxaan kala jeedaa marka dadna waa noocaas kuwaana waa madmuum waxay samaynayaan oo wa waxaa weeyaan daaquut ay caabudaan camal ninka waxaa weyaan waxaa la rabaa weliy amriga ah, in inama aacatu bimacruuf wanaag un baa lagu aeecaya wi xumo ood samaynaan waa laga reebaya maya lalahaya abadan lidaalika haddii ayaddaas aan lagu dhaqmin haddii aan lagu dhaqmin in muxuu ahaa munkarka laiska reebo diinta dhan ba macaalimteeda waa rogmi diinta dhan baaba'aysa lidaalika nabigeena wuxuu ku sheegay calayhi salaatu salaam shahaadada meesha ugu sarrayso waa kelimatu xaqin cinda sulطaanin jaa'ir suldaan jaa'ir oo diinta alla muxuu ahaa ku tumana oo dadka baabi'ina xaqa in muxuu ahaa loo sheegoo la yidhahda waxaan waa xaq in la yidhahdo oo weli ama ha lagugu dilo ama ha lagugu xiro ama ha lagugu deeye ta ayada waxaa weeyaan waa jihaadka maraatibta ugu sarrayso ka mid yahay siduu nabigana shegay sal alay slam maxaa loo yeelayaa waa xifdan liddiin ninkan diintu badal haddii kale ummaddana waa taqaanaano walaakin akar annaasi laa yaclamuun dadku waxay haaliban salaamada iyo badbaadada inay un helaanoo naftooda iyo maalkooda aad u badbaada taasaa u muhiimsan waxaa dadka inay ogaadaan waa qof noolaana ma jiro kullu man calayha faanin wa wajhu rabbika duljala waikraam kan muxuu ahaa amiirka iyo ka maamuurka iyo kan taabici kan matbuuca kulli ilah xaggiisa aadayan subxana wa tacala qof noolaana ma jiro marka adigoo haddii aad dhimani maxaa la yidhi ya dareerkaa laiska leexiyaa haddii aad dhimani dareerkaa la iska leexiyaa marka alcumuum labadaas arafba waxaa weya waa arafay naqiid daacada annaga wanaagan ku ateecayna wixii muxuu ahaa xumaan ahna waa ugu waa uga naseexaynaynaa haddii naseexo u aqbala waayena muslimiinta waa ugu digaynaa waa loo sheegi wixii wanaagna waa lagu ateeci laakiin in muxuu ahaa cibaado lagu dhowaado oo dhanna yaa un daba unkac wax kastuu ku dhaca oo tirahda hadduu soddon daqiiqo ku zinaystaa muxuu ahaa t v-ga dadka hortiisa aniga muxuu ahaa aad tiraahdo iyo in muxuu ahaa aad tiraahdo aayadda haba soo qaadan jirdhacay kaa kacdo wa atiicu llah wa atiicu rasul uli amri minkum markay dhacdaba qofku uu muxuu ahaa kogo labadaba waxaa midkaan dambe waxaa weeyaan raaix khaarijiya ka muuqata kan kalena waxaa weeyaan irjaa ayaa ka muuqda marka labadaas darafba waa laba daraf oo khariban marka darafka dhexda ah waa aلطaacatu biاlmacruuf wالnusxu fii ma asaa wاraddu ida tamaada walam yaqbal nasiixa sidaa weyan wallahu aclam kow xadiidka afar kun boqol iyo sagaal iyo afartanaad barna aimaam abu cabdiamaan anasai qaala abarna ninka dha mataqana marka abarnaa marka ma ahan alimam nasaai ma ahan waa ninkii xerowgiisa ahaa ibnu suni weyaan raximah اllah qala wuxuu yidhi abarna alimaam abu cabdiraxmaan annasaai min lafdihi weliba dhawaaqiis iyo muxuu ahaa qoraal ma ahani afkiisa ayuu nooga warramay qaala wuxuu yidhi anba'ana qutayb ibnu saciid qaala xadaثna lays ibn sacd can yaxya ibn saciid alansaari can cubaadata ibn waliid ibn cubaadat ibn saamit waa iqa can cubaadat ibni saamitin radi allah ta qal wuxu cubadat ibn saamit saxaabiga nabigeena ala sl slam raggiisii ugu muuqmuuqday ayuu ahaa baayacnaa waxaan kula ballannay rasuula rasulka sal slam calaa samci inaan maqalno hadalkiisa inaan dhegaysanno iyo wataacati inaan yeelno oon ateecno fi lyusri xaaladda aan ku sugannahay fudayd oo waxna la faraa wax fududaa yihiin ama annaga awooddeenna iyo firfircoonadeenna ay isku toosan tahay iwalcusri markii xaalada ay xaalad adag tahay labadaba inaan adeeca nabigeena sal alla slam iwalmanshati marka aan firfircoonay aynugu jirta iwalmakrahi marka muxuu ahaa aan cajisannahayo wixii aan dhibsanayno wa anlaa inaan kula murmin almra madaxnimada ahlahu cidda ilaahay u gacangeliyey oo marka ayada hayso aanan kula dhegdhegin isqaqabsi ayna noqonin wa an naquula inaan dhahnab hadalka aad udogeysto kuwan un ayaan afka la qaban la dhawaaqin lah xadiidkan inteed ka maray wa an naquula inaan idhaahno bilxaqi xaqa xayu kunaa meel alla meeshaan joogna iyo si alla si aan nahay xaqa inaan cadaynona nabigaan kula ballanay calayhi salaa slaam wa an naquuma ha axsanta wa an naquuma inaan u istaagno bilxaqi xaqa xayu kunaa meel alla meeshaan joogna laa nakhaafu aanan baqayn ka baqaynin lowmata laa'imin mid ee tama-eediis aanan ka baqin xadiidka u dambey cashirkeen insha allah tabarak watacala waan sheekaynaya afar kun boqol iyo kontonaad xadiis saxiixa qaala alimaam nasi akhbarna ciisa ibn xamaad atujiibi waa iqa qaala ma anlayt ibni sacd an yaxm bn sacid alansari can cubaadat ibni waliid ibni cubaadat ibni saamit can abihi abihiis oo ah alwaliid ibni cubaada waa iqa ana cubaadat ibni saamitin radia allahu taala qala wuxu yhi cubadat ibni saamit baayacna rasul rasul waxaan kulama baayacuno kula ballanay cala samci maqal iwa aacati inaan ateecno fi lcusri culayska iyo walyusri fudaydka wadakara milahu xadiidka oo kale ayuu sheegay hada wallah aclam w sal اllah w sl bd rasul